بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى kitaabu الصلاة صلاadii ba ku saabsan yihi الصلاaة في اللغة duعاء وصلي عalayhim bu ilahay leh udcu udcu عalayhim اصطiلاaxan ama sharcanna waxaa lagu yidhaahdaa aqwaal وأfعاal مftataxa bالتakبيiri مkhtatma bالتasliimi bniyaة تaqربا ilى الlahi subحaanaه وataعaalى waa aqwaal iyo erayo iyo afcaal iyo wax la sameeyo allahu akbar oo qowlay ka bilaabataa salaamo naqsigana way ku dhammaataa muftataxa bitakbiir mukhtataman bitasliim waxaana u daliila qowluhu sala allahu aleyh wasalam taxriimuha atakbiir wa taxliiluha tasliim salaada waxaa lagu xarimo ee kaa reebaya waxyaalihii awal kuu banaanaa liajli salaad wa shuqlihaa salaada darteed takbiir wey wixii waxaa kuu soo celina kuu xalaaleyna waxaa weeyaan tasliim iyo salaamo naqsi marka taqaruban ila allah niyadda iyo taqarubkaasaana shardi ah laga maarmaan ah salaadu ay midho iyo thimaar ku yeelan kartaa waxay ka mid tahay cibaadaadka ilaahay addoommaha ku addoonsaday kuwa ugu muhiimsan bal hiyo min ahamiha bacda tawxiid tawxiidka iyo iimaanka marka laga soo tago waxa ugu horeeya waa salaada acmaasha badaniga oo dhan bay u horeysaa meesha lagu farad yeelay iyo sida loo farad yeelay iyo ihtimaamka la siiyey baad ka qaadanaysaa oo ka fahmaysaa cibaadada inteeda kale dhulkaa lagu farad yeelay waxaa kaloo dhan soon zaka xaj nabigoo dhulka jooga jibriil loo soo diray baynamaa salaada nabiga alayhi salaam kor ilahay u qaaday uu rabbigiisa u tegey subxaanahu wa tacaala cinda sariif alaqlaam buu tegey toos buu ilaahay maqlay sawdkiisa subxaanahu wa tacaala marka aada iyo aad bay salaadda muhim u tahay aslu fardiyadeeda markii ijmaaca culummada ay isku raaceen ba waxaa ka horeeya alkitaabu wasunna qur-aanka kariimka ah ilahay wuxuu ku leeyahay ayado fara badan wa aqiimu salaa salaad in la oogo ina salaata kaanat cala muminiin kitaaban mawquuta wagayriha min alaayaat iyo xadiista nabiga caleyh isalaatu wasalaam xadiidu lisraa iyo xadiid alacraabi khamsu salawaati iftarad ilahay kuu farad yeelay salaadaas ayuu musanifku baabaystay markuu ka soo hadlay shuruudii salaada qaar kamid aho dahaaradu ka midta dahaarada iyo weyse qaadadka iyo isnadiifinta meel kastaba waxay kamid ahayd shuruud esh shuruudu salaad bay kamid ahayd ah, qaar shuruudii kamida ah waa imaan doonaan oo dukuul waqtigii baa kamida ah. inamaa tajibu way waajibtaa inamaa tajibu waxay ku waajibtaa salaadu calaa kuli muslimin qof kasta oo muslima baaliqin qaangaara caaqilin wax garanaya almuslim markii la yidhi gaalkii baa baxaya gaalka lagu khitaabi mahayo salaad tuko isagoo gaal oo salaadda maa tukatid casar baa la joogaay masaajid ma aadid ma dheheysid gaal laguma khitaabayo laakiin waaji wujuubkii asalka waa lagu leey waa mukalaf caaqila inuu tukada waa laga rabay laakiin tawxiidka isagoon la imaanin oo iimaan laga helin salaadda ula khitaabi maayo laakin yucadabu biha yowma alqiyaama in sha allah waa loo cadaabaya dabcan gaalka asagu dee taxta almashiya maba ahee liltabaruk baan insha allah udhehna ayib waa loo cadaabi maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakum min almusaliin gaalo wey waxa laga hadlay bidaliili qowlihi tacala wakunaa nukadibu biyowmi iddiin waa gaalo aakhira diidan wey aan rumaysnayn qofka taarikusalaadkana waa lagu yar waa loo soo dariishan karaa salaadda asl salaadda laga tago cadaab iyo naar baa qofku mutaysan karaa marka qofka waa inuu muslim yahay ama muslimkaasi markaaba ku jira ama aslu islaam hadduu murtad noqdo islaam ka baxo salaadaas waa lagu leeyahay markuu soo noqdo waa inuu qadayo laakiin gaalkii asligahaa salaad lagula khitaabi maayo waa masaa-isha ay culamadu ka hadlaan niqaashaan bay kamid tahay hal ilkufaaru mukhaadabuuna bifuruuci shariica waa masala usuuliya ay culamadu ka hadlaan gaalada ma lagula khitaabayaa furuucu shareeca waxaan tawxiid ka ahayn marka khilaafka asaga ahna waa iska un khilaaf lafdi ah xaqiiqo iyo thamaro ma laha sababtoo ah waxay isku wada raacsan yihin hadduu tukado gaal ama uu soomo ama uu zakeeyo inaan waxba laga aqbalayn taa way isku raacsan yihin waxay kaloo isku raacsan yihin dee aakhre in loo qabsanayo marka adduunka inuu salaad tukado oo salaad la imaado oo salaad uu tukado inayna ka asixina wada ogyihin markaas khilaafka asaga wax weyn oo macnaa weyna ah, kuma sii jirta buu leeyahay alimaamu ibnu qudaama almuwafaq fi rawdati eh, rawdati eh, annaadir fi kitaabi rawdati annaadir markuu ka hadlayay baaliqin caaqilin baaliq waxaa baxay ilmihii yaraa sabigahaa hadduu mumayiz yahay waa arki doonaa waa lagu waa lagu waa lagu tarbiyeyni laakiin waxba salaad waajib ku maaha majnuunkii baa caaqilkana baxay waa shay isagana junuunka aan sabab iskugu ahayn hadduu sabab iskugu yahay oo khamro isaga ka dhergay oo qaad cunay oo uusaa ku wareeray salaada waa laga rabaa inuu la imaado falaa qada'a qado ma ahaanin calaa man korkiis qof korkii qado ma saara zaala uu zuulay caqluhu caqligiisii ixtiraaskii weye caqli baa shardi ahaa buluuqna shardi baa manaadu takliif bay dhahaan culimadu qofka waa mukalaf marka laleeyahay ad maqlayso waa inuu caaqil baaliqaya marka hadduunan caqliba lahayn laa qadaa markaanan salaan laguma laha qadaynna uu mahay hadduu majnuunya falaa qadaa calaa man zaala caqluhu bijunuunin waalibuu caqligiisa la zuulay aw maradin jiro jiraba ku dhacday markaasa caqligii iyo dareenkii idraagiiba ka tegeyba waa duquubay waa duqnimulata walaa qadaa qada laguma laha calaa kaafirin asliyin kaafir asli marka wuxuu ka ixtiraazaya alkafir murtad aladi kaana asluhu islaam qofkii gaalka ahaa ee islaamka asal u ahaa kaasuu meesha ka saaraya kaasuu meesha ka saaraya marka waa lagu leeyahay kaas waa ka sheegi doonaba walaa qadaa calaa kaafirin gaal gaalkaasoo asliyin asaliya waxba salaadu maarata laguma bal ee eh, markuu soo islaamo wax kastaba loo dhaafiba qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf ila ileh waa lasoo dhaweelaya tarkiib waay haddii la ninki haddaba soo islaamo toddobaatan jir kusoo islaamo wax allaal wixii salaadahaa ee maalintuu qaan gaaray uu ka tego dhan inta waa inuu qadadilin laha culeys buu dareemi laha mashaqa inuu soo islaamen baa laga yaaba udha waxaaso dhan aniga gorman soo celin kara marka waxaa laleeyahy soo dhawaada markay soo islaamaan wixii hore waa lagu dhaafay waa laleeyahy naam wayaqdii waa qadaynaya almurtadu murtadkii cuquubatan caleyh isagoo muslimo xalaawat islam helay ayuu dib u gaaloobay kaasa wax kasta waa laga rabaa inuu qadeeyo wayumaru waxaa la amraya asabiyu ilmihii almumayizu wax kala saarayay bihaa salaadii baa la amri lisabcin todoba jir markuu gaaro lisabci siniin todoba sana lagu amraya hadduu sabi yahay weli uunan maaratay qaan gaarin laakiin uu yahay mumayiz xaddu tamyiizkuna todoba jir ayaa hadda yay u arkaan culummadu hadduu laakiin todoba jir uu tamyiiz iyo caqli ku yeelan waayo marka waxaa lala fiirsano xilligu waxgarad uu noqdo ayaa lala fiirsanaya marka manaadka waxaa weeyaan ama ciladu kownuhu mumayiz uu yahay inuu tamyiiz leeyahay laakiin xadiidka waa ku soo arooreen awlaadiina amra mur awlaadku salaat lisabcin toddoba ku amra leanna aqlabka caruurtu toddoba jir bay wax ku fahmaan tamyiistaana waxaa lagu gartaa inuu cuntada keliga cuni karo cabi karo isijaysan karo keligiis uu qof saas uu nadaafadda iska ilaalin saqdiga nijaas iska ilaalin karo u yahay ee tamyiis lagu garanaya wa yudrabu waas waasa la garaaci hadda oo waa la edbini licashirin toban hadduu kaga taga salaadii toban sano markuu gaaro salaada ka taga waa la edbin darbigaana waa darbu hayr mubarax ogow qofka mukalaf ma aha ilaa ta'diib baa loo garaacaya mooyeene looma garaacayo tacziir iyo muxuu ahaa xad eh, iyo wax ma ah marka in jirkiisa eh, la gooyo oo maarata dhiig laga keeno oo jaraaxo loo yeelo oo shaqi lagu same ma ah ma gaarsiisin halkaas qofki maarata qof dembi ku dhacay maaha marka waa la edbinaya edbin iyo tarbiyo waaye si salaada uu u barto hadhow marka kuma cuslaanayso laakiin qof asagoo weyn salaada hadduu bilaabo culeys bama dareemi karaa arata kuwa waaweyn asagoo islaamayo rukuucdii sujuudii si udhibayso sujuudii baa dhibi rukuucdii baa dhibi wixii o dhan xubnihi o dhan ba wada qallafi marka inu waxaa la rabaa layli qaato oo tarbiye qaato oo tadriib iyo tababar uu qaato oo salaada uu qalban wa qaaliban qalbigiisa si fiican oo caado u noqotaba caado inay u noqotaa la rabaa min kownihaa kulfa ilaa kownihaa ulfa inay isku bedesho marka hore waa mashaqo iyo culays iyo takliif lakin qofku markuu salaada uu caadi u qaato marka dambe caadahaan bay noqonaysaa walidalika ilahi l subxana inaha lakabiiratun illa cala alkhaashiciin ah, kuwa khaashiciinta mooya kuwa kale waa ku culus tahay ama khaashica waaba quratu caynihi ishiisa qabowsigeedii macaankiisii xusnigiisii murugtiisi wuxuu iskaga dhaqaayey marka salaad la-aan maba joogi karo qof muslim ahlu salaada salaadana ma joogi karo ilahay maad iskale ilahay salaadna siiya maad iskale naam waxaa macaani ee eh, ku jira nadaafa ee ku jira qalban wa daahiran wa baatinan intaba ay hagaajinayso iyo deganaanta iyo dumaaniinada iyo xasiloonida waxaasoo dhan baa ku jirta salaada khayr iyo barako badan baa ku jirta aakharana haddee khayr waa badanya waman nashaa ninkii barbaara bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda ku barbaaray oo muslim muslimiinta kudhex jiro iskaha marka asagoo muslimiinta kudhex barbaaray oo diintii maqlaayey oo axkaamtii shareecadii maqlaayey oo intaa kusoo weynaaday islaamkii yuwa jaxadda wuxuu inkiray juxuudku waa isagoo og buu diidaya jaxadda wuxuu jaxdiyo diiday wujuuba salaati salaadda inay waajiba ku tahayba aw izakaati zakaati wujuuba zakaati zakada waajib inay ku tahay isagoo xoolo leh oo nisaabkii usoo maarata xoolihiisa gaareen xawalaalan xawl shuruudii zakada laga wada helay ayuu diiday hadana yii zaxzaka waajibnaguma dariimo wey waxaan waa waa canshuur iyo wax saasuu ku hadlay aw izakaat aw ah, isoomi soomkii buu inkirayba inuu waajib ku yahay aw ilxaj xajkii buu inkiray isagoo oo e, garanayo inuu xajku waajib yahay aw gayri daalika waxaas waxaan ahayn oo o taxriimi lkhamri mhm, mhm. kaas wiisu bilaab aw taxriimi lkhamri khamrada inay xaaraan tahay buu inkirayba muxaramaadkii aw zina zinada inay xaaraam tahay buu inkiray hay aw gayra dalik ama waxaan waxaan ahayn oo mimaa wixii ah ujmica lagu ijmaacay calaa wujuubihi waajibnimadiisa lagu ijmaacay muranba ka taagnin khilaaf ka taagnin haddii masale khilaafiya tahay fuqahada mujtahidiinta qaar kamid a ah masalada khilaafiya jamhuurna ay dhinac martay markaas qofkaa laba qabsanaya hadduu uu wixi diido liannahu taawiil buu haystaa nooc taawiil laakiin midka waxaa weeye kufrunba wax waay laysa cindahu min allahi suldaan wax xujaar ala oma haysto cinda allahi suldan oma haysto marka mima ujmaca alaa wujuubihi lagu ijmaacay aw taxriimihi xaaraannimadiisa wixii lagu ijmaacay sidii zinadii iyo khamradii xaaraannimadoodii ayuu inkiray oo diidayba wa kaana ahaaday waxaa asaga uu diidayana macluuma mid la garanayo min adiini diinta xaggeeda bidaruurati lagu garanayo macluum min adiin bidaruura waxaa la dhahaa mashtaraka fi macrifatihi alkhaas walcaam mashtaraka fii macrifatihi alkhaas walcaam wixii aqoontiisa iyo garashadiisu ay isku wada leeyihiin dadka khaaska ee ahlulcilmiga iyo dadka caamka ee cilmiba weligood ba maql soo fadhiisanin xalaqatulcilmiga so fadhiisanin ardada dalabatulcilmiga iyo caamada wixii isku si u garanayaan suuqa haddaad tagto tiraado salaada ka war mawaajiba waa kuu qoslaya caamigi lannahu macluum min adiin bidaruura baxhi ogama baahno nadar oma baahno daliil iyo istidlaal iyo xujaj iyo wax ooma baahno shay waxay noqotay mafduur ah oo ilahay ku fidireeyey marka maxaa la dhaha macluum min adin bidaruura mashtaraka bihi alkhaasu walcaam ayaa la yidhahdaa ah. wa kaana macluuma min addiini bidaruura daruura waxa wey yani qofku xataa uunan inkiri karin wey naftiisaaba diidaysabo daruura ahaan bay ku noqotay way ku dheganta qofka asaga ah, jawaabta wataas jawaabtii wataas wajaxada ah, waman nashaa bayna muslimiin wajaxada ila akhirih wuxuu yihi kafara qofka waa galoobaya markaaba murtad buu noqon axkaamkii murtadka lagu wada xukumi istitaaba laga dalbi saddex beri kadibna hadduu soo noqon waayo xukum shareeca oo tadbiiqa la helo oo muslimiinta lagu dabaqaayo shareecadii lagu ogaayo xukunkiisa waxaa weeyaan diintii buu bedele man badela diinu faktuluuh waa in la dila oka marka xukunkiisi wa qutila waa la dilaya bikufrihi bisababi kufrihi gaalnimadiisa loo dili gaalnimadu keliya maaha kelimatu qofka inuu ku hadlo keliya maaha ama uu sanam u waxaa weeyaan diintaas oo laga maago laga dii laga istaago qofbaa wuxuu yihi shareecada in laisku dabaqo wax saconaya oo shaqaynaysa maha bu yiri sharecada iskuma dabaqi karo bu yiri diinta laiskuma dabaqi karo qur-aanka saalix ma aha zamankan aan ku jiro qur-aanka ooma suubado in laisku dhaqo xadaaradan lama qabsan karo wax noocaasu ku hadlay bima yaquulu bihi ahlilhuraa waturahaat waxay ku hadlaan kuwa noocaas aan cuquushooda ay dabagadoontay uia manufiga waa kuwaas qalbigeeda dabagadoobe shareecadan qur-aankan markii laisku dabaqayo macaankiisa gaal ee muslim baa labadaba ayay qancisay oo ka faa'idaystay hataa gaaladii baa ka faa'idaystay ayagoo nina dagaal iyo xabad ku ridin iska soo islaamay seef loo qaadanin marka qur-aanka tadbiiqiisa ay arkeen dacwada u weyn ee ummad lagu kasbado waxaa weya shareecada in la dabaqo wey dacwada u weyn inaad masaajid ka istaagto dadka wacdiisa suuqa ka istaagto keliya maaha in shareecada la dabaqo oo ummadda mucaamiladii iyo dhaqankii iyo qaabkii wanaagsanaa islaamka uuna amraayey oe ficnaa ee faraha badnaa keliya inaga dhexdeena ka muuqato intaasaa ku filan inay gaaladu saf soo galaan oo tawxiidka si loo kala qabta la waayo ah, qabaa'il dhan iyo wadamo dhan ba hal mar iska soo xaroonaya tawxiid jamaaciah ma loo qabani ah, hal mara ah ayib wa qutila bikufrihi baa loo dili kaasna waman taraka salaata tahaawunan ninkii salaada ka taga tahaawun waa fududaystay maca ictiqaadiha isagoo og wujuubiha inay waajibtaa isagoo og oo waajib waajibay ugu tahay maa tukatid ilaahna soo hanuuniyo iyo hurda waxaa ku hayaa xataa kharaja waktuhaa ilaa waktigeedi uu ka tegay buu salaada ka tegey oo uu fududaystay wadaaqa uu cariiri noqday waktu daruuratihaa waktu daruuradeedii waktu daruura iyo waqtu lacdaar iyo waqtu likhtiyaar iyo waqtu ljawaas iyo waqtu lfadiila magacyo ay leedahay way awqaatu salad marki laga hadlayo salaada awqaadeed laga hadlayo waqtu daruura ayaa jira waqtu daruura waxaa weeye aakhiru lwaqti idaa zaalat ilmawaanicu walam yabqa min alwakti ila takbiirat lxram mathala waktu daruura watiga waktiga aakhirkiisa u dambeeya markaa uu joogo qofku oo isagoo xilligaa jooga intii ka horreysayna mawaanic baa ku quntay min alxaydi wاljunuuni wاlkufri wاsiqari wacadam اlbuluuqi mawaanic wey waxaana waxyaalaha qofka waaji waajibaadka takaaliifta ka kor yeela markaasuu deena salaaddii aakhirkii u dambeysay inuu salaaddii allah akbar laga dhaho iyo maanici maanici zuray majruurkii waaba tawxiidsaday laa ilaha ila xageen joogaa waa ifaaqa waa miirsaday soo mart gabadhi caadada qadcadi baa ka goda xilligaas waqti daruura mariidkii xanuunsanaa isaagi isagana sidoo kale kii muqbaha almuhim waktu daruura waxaa weeyaan inay mawaanicdii zuusho xilliga ugu dambeeya salaad waktigeeda ayaa waqtu daruura la yihahda waktiga waxaa loo ogol yahay nin daruuro ay ku habsatay marka hore ku fadhiday oo dhibaatay culees haystay oy mawaanicdii ka zuushay mawaanicdii ka reebaysay salaada waalidii iyo w ka zuushay xilliga ama xaydkii caadadii uu ka baxay ayaa la yihahdaa qofkaasaa wakti daruura loo yihahdaa marka kan asaga ee mutahaawinkaas uu salaada ufududaysanayo buu wakti daruurihii gaadhsiiyey xilligaa hadduu sameysee la yeeli salaadii waa ka tagay tahawunan wakti daruura ba gaadhsiiyey qof aan ah, loo ogolay xilligii asxaabu daruura mooye wax kalo loo ogolay aysan jirin buu salaadii yuu gaadhsiiyey waktigeedii mana soo socdo lam yakfur la gaalayn maayo gaal baa taa la mahaye bal yudrab cunuqu luquntaasa la jari luquntaa la goyn aakharo wax ilaahay aad kala kulanta adig ku taalla laakiin salaaddii baa diiday dhaxdaanadii waa la sifeynaya waa la dilaya kurta loo jaraya marka laakiin gaal ma aha bal yudrab cunuquhu nooc yani xad ahaana yuu ka wada ayb bal yudrabu waxaa la jari cunuqu cunuqtiisa lagoyn luquntiisa lagoyn laakiin muctamadka shaaficiyada sidan wuu khilaafsan yahay waxaa weeyaan qowlka muctamadka ah waktu daruuradii xataa inuu kadib dhigo lanna wakti daruurada hadii joogto weli wakti uu ku maamursan karo daruuran leeyahay buu dhihi karaa si loogu dhameeyo wax alla wixii taawiilaada oo dhan ba wakti daruurada xataa waa tagtay salaada waktigeedii tagti markaa wey marka seefta lala soo baxayo ah, ee la dilayo waa mufsid ilen salaadii qofkii salaad qofkii tukan waayo calaaqadii rabbi gooyey addoon muu u naxaya addoon mu naxayo mujrimku ku dhex jira islaamka wey markaas waa dhibaatadiisa badan waa la dili marka la dilo laakiin waxaa loola dhaqmi qof muslimahoo xad laga oofiya sidiisoo kale ayaa loola dhaqmi qisaas lagu dhuftay sidii muslimka loo maamuli lahaa baa loo maamuli meydkiisii waa kanoo wuxuu ku leeyahay wayugasalu waa la dhaqayaa wayusallaa caleyhi waa lagu tukanayaa wayudfanu waa la xabaali fii maqaabir muslimiin lagu xabaali qaarkood waxay le maya ee qubuur keliya waa meel cidla lagu xabaali qaar saas qabaan munfarid hadda shaaficida weliba qaar waxay ku darayaan yudmasu qabrahu qabrigiisa waa la qarin waa la titiri marka la xabaalo godkii unbaa lagu gabaangabi qabrinimo loo taagi maayo waa la baabi'inaya si loo garanba waayo meel ku xabaanaya wa yudfaru muslimiin marka waad artaa qoladan shaaficiyada madhabkooda iyo bacd alfuqahaa oo qalada raacsanba jamhuurtaaba u badan sidaas jamhuurta u badane qaabka loola dhaqmaayo ee tacsiirka ama waa la xabisi xanafiyada kale qaar waa la darbidi waa la dili arrimaha in la ciqaabi guudaha isku fasila nooca isku khilaafsan yihin laakiin diintiiba ka baxay mise kama bixin jamhuur waxay le maya muslim weeyaan gaal maaha gaal ma aha xanaabiladaa qabta inuu gaaloobayo adiladoodana waa xoog badanta marka kuwan waxay dalashada xadiidka abu daawuud oo qofkii salaada ka tagaa qofkii salaada la imaado si fiican u gudtaa ilahay cahdigiisu ku jira hadduu ka tago salaadii oo uu tukan waayana laysa lahu min allahi cahdun in shaaa cadabahu wain shaaa cafaa canhu in shaaa cadaba halkaasi ku dhegeen waa ka xadiidka bay leeyihin salaadii qofka ka tegay mashiyadii weli ku jiraa mashiyada qofka ku jira waa kee muslim qof muslima ah oo caasi ah yaa mashiyadii ilahay buu ku jiraa la dhihi karaa laakiin qof gaaloobay si qabtaan xanaabiloy see mashiyada ilahay ba ugu jiraa loo dhihi karaa kuwan waxay yihiin bayna almuslimi bayna eh, alislaami walkufri tarku asalaat alcahdu aladi baynana bayna waman tarakaha faqad kafar faman tarakaha faqad kafar kuwan marka waxay kaga jawabayaan xadiidkan xadiidku litaqliidi wey ama liman jaxada xogo waa waa adila alwaciidiya la dhaha adilat alwaciid dadka lagu maarata cabsigelinayaa ciqaabtaasuna mudan yahay in cuuqiba ama ma ahe waa qofkii jaaxidkaa diiday oo iskuma khilaafsanin inuu qofka jaaxidkaa diiday uu gaal yahay adu masala masale laisku niqaasho oo fuqahada ay aad oga hadlaan weeyaan qadiimi zamaan qadiimi zamaan waa xadiidihii lakiin xagga nusuusta markii loo fiiriya gaal intaabu wa salaad waka adiladii waaweyn bay kamid tahay ee laisku daliishado faikhwanukum fi diin iyo fakhalluu sabiilahum in banaanka laga maro oo dhiiggiisa iyo wixiisa la badbaadiyo toobaa lagu xidhay toobadan waa toobadaas marka waa qaamu salaat baa ku jirta ah, taaba waa qaamu salaati baa kamida ah. toobadii uu yimid usoo islaamay macnaa toobada waa qaamu salaat wa aatu zakaat almuhim marka masaladaasi waa masalo eh, canceena yaa lala sameyn ani saasaan qaba sida ay culimmada qaba qaba in raajixa u yahay inuu gaar yahay ka anqaadno maxaabaad maxaa aslan taarikusalaad ugu teteen taarikusalaad maxaabaad aslanba ugu qildayba ugu qiilday adiladiiba haddaaba haysataba ah, tashadud iyo adeeg iyo mana aha adila baad haysataaba adiladanbaad raacday a ah, cusub lamaad imaanin marka gaal wey bacd almawaaqiiti waktiyaalkii u baahan yahay u saabsanya mawaaqiit waa jamcu miiqaat ama jamcu waktin ah, jamcu miiqaat maakudu min alwaqti baa laga keenay ya waxbaan ka boodinaya yar ah, walaa yucdaru axadu fi اtakhiiri ilaa naa'iman ow naasiyan ow man ahara liajli اljamci fi safar walaa yucdaru asl salaada looguma cudur daaro axadun qofna looguma cudur daaro ka tegideeda fi takhiiri baa laisku hayaa inuu dib u dhigo salaada waktigeeda qof loogu cudur daari ma jirto ama ay takhiirkaasi gaarsiisay ilaa salaad dib u ka tago waktigii ka tago ilaa naa'iman baa loo cudur daari waa saaxday hurdadaan hurdo uu tafriid kula yimid maaha hadduu tafriid la yimaado waxaan macno lahayn uu ku daahay ku mashquulay oo telefoonku soo ugu soo jeeday xaloo dhan uu wax u dhegeysanay wax fiirsanayey wax u dirdirayey iyo wuxuu ku gaaray sideed sac ku gaaray ama toddoba sac markaasuu qalab yiri salaadtaasay kaa tagtay ilaa naaim waxba kuu tari mayso isagaa sababay sabab buu lahaa sababtana saameyn bay ku leedahay marka ilaa naaiman qof caad iskaga saaxday oo hordooday hordadii baa yaa la tagtay salaadii baa ka tagtay qofka macduur wey Ah, waa kii nabiga sal la ala qataada fi saxiixayn ah, kii markuu hurdada ay la tagtay nabiga saxaabadiisa ay saxaabadu dhaheen waan tafriid baan la imaana baan ka gaabinay laysa fi nawmi tafriid buu nabiga alay slam yiri hurdadu caadiga qofku uu saaxday isaga u marka hore ku talagelin tafriid ma laha tafriidku waxaa weeyaan qofka salaada ka tagay midta kale waqtiga ka imaato marka ilaa naa'iman qof saaxday qofka waa loo cudurdaari aw naasiyan ama halmaamayba suu mashquul u ahaa halmaamay iska waqtigii halmaamay aw amase man akhara qofkii dib dhigay liajli الجمع fi safar inuu salaadan duhurka uu ka tegaayo casar inuu ku darsaduu rabaa oo jamcu taakhiir ka dhigo waktiga duhurka ma tukanin muxuu tukanin casar buu ku dari rabaa waa jamc kaana isagana macduur weeyaanoo gadaal buu udhigtay asxaab alacdaar baa la yihahdaa aw ilikraahi baa lagu daraa waaba likraahi baa la khasbay qofka isaga ahaa waa baa la saaray tabar buu u waayey laakiin adee fataqu llah ma stadactu wa taala isagana baab lmawaaqiit jamcu miiqaat wey waxaa laga soo qaatay waktigii zamaankii baa looga hadlayaa salaaduna wakti bay leedahay qur-aankuna si ijmaalo duuduuba ayuu oga hadlay wasabbix bixamdi rabbika qabla duluuci shamsi wa qabla alghuruub ah, min alleyli fasabixu ah, ah, qabla duluuci shamsi waxaa soo gelaya inta qorax soo bixin salaadii subax wa qabla alquruub duhur iyo casr soo gelaya wa alleyli waxaa soo geliy maqribki iyo marka shantii waqtiba halkaa waa lagu sheegay aqimi salaata liduluuki shamsi ayaduna ayadaas way soo gelaysaa almaktuubaatu khamsun lakiin si faahfaahsan axaadiista nabiga u cadays waktiga almaktuubaatu salaadaha la farad yeelay ee waajibaadka ah khamsun horta shan wey waa sida jamhuuru ahlilcilmi ay ku tageen oo witirka uu waajib ahayn bay tusaysaa ciideynkana waajib ahayn taxiitulmasjid aan waajib ahayn eh, arrimahaas dad baa ku tagay culamada ka mid a shantaasa waajiba adilaba uu ku caddaay fara badan aduhur duhurkii baa u horeeya oo kamid a duhur waxaa loogu magacaabay liduhuurihi liannu awal maa dahara min asalawaat bay dheheen salaadaha wax soo muuqdo oo la tukado la tadbiiqay yada horreysa salaadii subax markii nabiga alay salaatu islam micraaj uu soo degay waxba muna tukan liannahu mujmal baheed a salaadaas shantaas salaad la tag baa nabi maxamedow la tag haddii la yidhi waa mujmal mujmal usuulfiqi ba kusoo qaadateene see loola dhaqmaa ya atawaquf xataa ta ilaa laga cadeeyo marka sidii buu nabig alay slam yeelay lama cadaynin goorma waktigeebu tukan see u tukan see maxaa shuruud u ah maxaa arkaan u ah lama sheegin rasuulka alayh salaam duhurkii baa jibriil u yimid duhurkii baa waktigii awelkaa laga tujiyey si loo tukana wax dhan jibriil baa marka baray marka duhur saasa lagu magacaabay liannahu awal maa dahar min asalawaat wa qiila inahaa taqacu fi dahira xilliga dahirada ehe xaraarada ehe kulul bay dhacdaa iyadana waa la yidhi walidalika waxaa la yidhahdaa salaat ulula salaat ulula magacaheeday ka midta salaad u horreysay wa awalu waktiha wtiga ugu horeeya wtigeeda waxa ugu horeeya duhurka idaa zaalat shamsu markay qoraxda zuusho wey qoraxdii markay zuusho oo yan aan ka badisa maa anaga aragtideena laga hadlaya aragtideena wa aakhiruhu aakhiru duhri duhurka aakhirkiis masiiru dhilli kuli shayin shay kasta hooskiisa ahaanshihiisa wey uu noqdo mithla oo kale siwaa dhilil zawaali hooska zawaalka markii laga laga reebo siwaa dhili istiwaai shamsi almawjuudi cinda zawaali meesha waxbaa ka xadfan macnaa ku jira siwaa dhili zawaalka waxaa loola jeedaa markay qoraxda zuusho hooskeeda maaha wax la wado ee waxaa weeye markay qoraxda zuulayso oo intay xagga hooska ila moog tahay kolla wuxuu jiraa sharqi kolla wuxuu jiraa garbi kolla xagga qoraxda ka soo baxduu jiraa kolla xaggaas u bixi markay qoraxda xagga kasoo baxdo sharqi ta hooska wuxuu ka aadi harbi buu ka haadi marka qoraxda xaggaada qorax udhacay u leexatana hooska xaggaa iyo sharqi buu aadi waxaa u dhexeeya hoos la yirahdo dil alistiwa la yirahdo ayaa udhexeeya dil alistiwa oo waxaa lagu gartaa qoraxdii markay soo baxdo oo meelahaas ay shan saa lixda marayso hadaad rabto inaad ogaato istiwihii iyo zawaalkii meel baad istaagi hooskaada meeshuu gaaraad calaamaysan ama qoyd baad saari waad calaamayn hooskaa asagaa intuu soo socdo idil intuu soo socdo maadaama ytanaaqas intuu soo socdo dhan waxaad ku jirtaa qabla zawaal qabla zawaal weli qoraxda ma zuulin wuxuu soo so soo socdaba haddana markay qoraxda xaggaa tagto hooskii haddana xaggu aadayaa xaggaa hadduu awal tanaaqus uu nusqaamay soo maaha ziyaada hadduu bilaabo hooskii ayaduna waa zawaal maxaa u dhexeeya idaa tawaqafa si u soo socdo hooskii hoostaadu istaagay ziyaadana male nusqaanna ma leh halkaasu taagan yihi inta ayadaa ah ee yar waxaa la dhahaa dil istiwa baa la yihahda dil istiwaha marka zawaal ma raxsana marka zawaalka laga hadlaayo hooska istiwa baa ka goysa aakhir waqti marki laga hadlaayo idaa saara dilu kuli shay milahu marka laleeyahay intii istiwi baad ka goyn marka adiga hoos aadan lahayn tirsan maysid intan istiwa adig maba lihide hooskaada wuxuu ka bilaabanayaa bacda zawaali marka marku qof walba hooskiisa uu labadi cafwan uu mar kusoo laaba hal mar kusoo laaba duhurka baan ku jiraaye oo lagana gooyo inta istiwaheeda meeshaas kaga dhamaanaysa iyada aan la weyn karin aad ka goyso adiga iyo hooskaas leekaataan waxaad joogtaa aakhira duhri baad joogtaa aakhira duhri haddaad joogtana isla markiiba awalulcasr ayaa ku bilowday ixda jamhuur wey bikhilaaf alxanaaf xanafiyada khilaafsan tahay ayb wa aakhiruhu masiru dili kuli shayin shay kasta hooskiisa ahaanshihiisaa la yidhaha iyo aakhir duhra mithlow asagoo kale uu noqdo geed baa taagtay qori baa taagtay eh, adig baa istaagay wax kasta hooskiisa markuu leekaado siwaa dhil istiwaai shamsi qoraxda ho istiwaheeda markay istiwooto oo bartanka ay ku hagaagto hooskiisa marka laga reebo istiwaha almawjuudi jooga cinda zawaali ah, markay qoraxda ay zuulaysay istiwihii hooskii istiwaheed joogay markaad ka goyso markaad ka goyso ayuu hooskii iyo waxaa isleekaaday shay walba marka waxaa weya duhurkii aakhirkiisi wey duhurkii aakhirkiisi wey walcasru casarkii uu imow casrka markaa iyada waxaa weeyaan waa xiligaas macruufka ee mashhuurka ee la yaqaano wey waana waxay kamid tahay afdal salawaat salaat alcasr salaada salaada ugu fadli badan walidalika xaafidu cala salawaati wa salaat lwusطa bu ilah yiri si gaar ayadi ya salaat lwusطa waa salaat lcasr cala alqowl raajix fi saxix bay kusugan tahay min xadiidi saxaabada ay wariyeen xadiid caaisha isagana waa jiray radia allahu canha oo salaat lwusطa wa salaat alcasri u qortay laakiin adilada waxay ku badan tahay sida xadiidkii shaqaluuna can salaati lwusطى salaati اlcasri mala allahu qubuurahum wa buyuutahum naara oo ajwaafahum riwaaya kale xadiid qisat axzaab marka salaat salaat shaqaluuna salaat lwusطى salaati اlcasri uu ku bayaaniyey nabiga alayh الsalaam marka wa awaluhu awaluhu awal casri aakhiru duhri duhurka akhirisa wey akhir duhur soo ogaata hadi idaa saara dilu kuli shay mithlahu wax walba iyo hooskiisa markay isleekaadaan istiwii markaa ka goysi akiruhu lgurub wa aakhiruhu waxa u dambeeya akir casarkana alguruub wey marka inta awal waqtiga iyo aakhir waqtiga awqaad badan ba udhexaysa waqtulfadiilaha horta muxuu yahay waqtulfadiila waa awal waqtiga waqtiga awalkiisa waqtulfadiila la yihahda cishaha laga soo reebaayo thuluthleilka afdalah lakiin nabiga ficilkiisa calayh salaam ayadan awal kuga tukan jira marmar bay dhacday inuu dib u salaada duhur oo ayada kuleel markuu jiro xaraaro ay jirto abriduuha fain min shidat alxar fainaha min fixi jahanam fixu jahanam marka qoraxda kulushahay marka ayadana waxaa weeyaan laakiin asalka waxaa weye waqtiyaha salaadaho idil waxa waqtilfadiilo waa awal waqti xadiis daciifka kuso aroorahadi asalaatu calaa awali waqtiha markii nabig la weydiisay slam ayu acmaali afdal asalaatu calaa awali waqtiha lafdiga awalkaa daciifa asalaatu calaa waqtiha baa saxiixa ayib waqtilfadiila waqtlikhtiyaar ayaa jira intaad salaada waqtigii aad wada tukan karto waqtiga ayadoo ku jirto waqtuljawaas salaada duhurkao kale ilaa shan waqti buu leeyahay casarkana toddoba waqti bay gaarsiiyaan leanna casarku waqtulisfiraar ayaa ku jira waqtulisfiraar ah, waqt eh, maa laa yasicu maa eh, yani waxaan aynan salaadu waqtigu ka harin ilaa wax salaada u waasix noqda mooyeene salaadiiba inuu uwaasix noqon weydo marka waxaaso dhan laakiin waxaa la rabo waxa weeye inta kale waqtulkaraahiye iyo waqtutaxriim iyo intaba way leedahay jawaaski waa jawaas macalkalaa laakiin waktiga fadiilada asago hadal kama taagna waqtuldaruurana yaa iska leh ya waqtuldaruura waxaa iska leh asxaab baa iska leh ah. waktigaa ayada ad gabadhiiba caadadeti ka gooda intii waktigaa tukatay ay weysato ayada waxba looma haysto sii ficneed bay tabarteed bay leedaatay majmuulkii baa miyirsaday xilligaas waqti daruura waa xilliga aakhirka waktiga takbiir iyo xasaaso ka hadhay dhahan waxaa kaloo jirta iyadana wt waqtulcadaar waqt lcudri waqtulcudurka waxaa weeyaan qofkan salaada wuxuu u dibdhigay lilcudri wahwa almusaafir halkii musaafirka ahaa waqtulcudri waxaa iska leh salaadaha la jamciyo duhurka iyo maqribka duhurka iyo maqribka yaa iskale waxaan ka wadnay an duhur waa dibdhigi kartaa ilaa ilaa waqtiga casrka maqribna waa dibdhigi kartaa ilaa waqtigii cishaha laakiin hadduu qofkii cishihii dibdhigo ama maahee uu salaada casr dibdhigo asxaabilcadaab baana kuma doogi karo casar wax ka dambeeya loo dibdhigi ma jirto oo lagu jamcinayo cisho wax ka dambeeya lagu jamcina ma jirto marka duhurkii baad dib u dhigtay liljamci casarkii baad waa udibdhigtay maqribkii liljamci ishaa ee ku darto asxaabilcadaab baa liraa marka haddaad cudurdaar leedahay dhib ma leh daruura hadday ku qabsatana dhib ma leh haddii kale fadiiladii ikhtiyaarkii iyo jawaaskii iyo karaahiyadii waxa iyo taxriimkii iska ilaaliya ku warwareegida wa awal wa aakhiru alguruub laakin insaara dillu kuli shayin in saara buu ka hadlayaayo idaa saara dila kuli shay milahu oo duhurka waqtigii u dambeeyaya waa awalulcasri wey awalulcasri iyo aakhiru duhri waa isku hal qaar sidaasaa xoog badan isku waqti inay tahay laakiin insaara hadduu ahaado dillu kuli shayin shay kasta hooskiis mithleyhi asagoo labalaabkiis hadduu noqdo kharaja waxaa baxay xiligaasi waqtulikhtiyaari baa baxay wa baqiya aljawaas waqtuljawaas baa soo soo haray marka waqtuljawaas marka hooskii qofkii iyo hooskiisii laba jeer ba hooskaadii kugu soo laabalaabmay marka waqtulاkhtiyaar baa la dhihi ah. wabaqiya eh, kharaja waqtulاkhtiyaar marka waa baxay waa tegey wabaqiya aljawaaz waqtuljawaaz baa marka soo haray waqtuljawaazkaas hadduu xadul isfiraar gaaro waxaa weeyaan jawaaz maca alkaraaha buu noqonaya wاlmaqribu maqribkii waa awlu santi salaad kamid a ah. wa awalu maqribka awelkiisa takaamilu lquruubi horta quruubkii iyo dhicitaanka qoraxda waa inay dhamaystiranto qursigii qoraxda iyo iyadoo dhan waa inay xarooto sida adiga kuu muuqata wey uma kadib yamtadu waa sii joogaya waktigii biqadri wuduu'in in la weysaysto wa satri cawratin cawrada la asturo wa aadaanin laga aadaamo wa iqaamatin laga aqimo wa salaati khamsi rakacaad shan ragcadoodna laga tukado mutawasitaadka dhexdhexaada okaa shaaficiyadii ah, waktigaasi kusoo koobeen laakiin waa qowlka jadiidkaa wey qowlka jadiidka ah ee madhab shaafici qowlka qadiimka ah iyo xagga adilada ku xoog badan oo ah ilaa suquudi alxumra shafaq alaxmar markuu ka dhaco qowlkaasa ah, qowlka walidalika shaafici raximah llahu waa waa tacliiqiyey hadduu hadduu asaxo qultu bihi buu yiri waqad saxa xadiidka waa sax marka in la yidhaahdo shantaa waqti waxaa ka fiican in la yihahdo maqribka waqtigiisa wuxuu ku dhamaani ilaa suquud ah, ashafaq اlaxmar midabka axmarka ilaa ka dhaco markuu dhaco oo waqti cishaha uu bilaabanayo laakiin halka waa qowlka jadiidka wey wa aadaanu wa iqaama salaatu khamsa rakacaad ayaga laftigood khamsa rakacaadkaas hadda qowl kalaa jira oo ah sabca rakcaad toddoba ragcadood oo shanti laba kale ku daraya oo maxay yihiin shantan xaga ka timid horta shantan xaga ka timid waa saddexda ragcadood ee maqribka iyo labada ka dambeysay kuwa waxay dha maya labana way ka horeysaa hadde beyna kuli aadaanayni salaad weeye laba ka horeysa ku dar meeqay isu noqdeen toddobo halkaa qolaa isku haysato furuucda laftirkeeda khilaaf baa ka jira fain akhara hadduu dib dhigo an hada alqadar ah, an hada alqadri qadarka hadduu ka dib dhigo casa waa caasirayaa buu leey intaa hadduu maqrib kasii dib dhigo waa la aadaamay waa la weysaystay waa la asturay cawradii salaadii shantaa baa la tukaday wixii ka dambeeya waktigaa ninkii salaad maqrib baan tukan dhahaa ama waktigaas u dib dhiga casaa wahiya qadaa'un qadayna ku tahay qowlka jadiidka wey wain dakla fiihi ma aha qowl jadiid qadiim hadaad maqasho mar walbaba qowlka jadiidka raajixa ma aha aqwaal fara badan masaa'il fara badan baa jirta oo qadiimku uu xoog badan yahay wain dakala hadduu galo fiihi salaadii maqrib buu galay bidaayadii hore kadibdhiga laga dibdhiga la didan yahay hadduu galose falahu waxaa u banaan istidaamatuhaa inuu daa'imo ilaa haybuubati shafaqi alaxmari midabka axmarka ee cawaweertaa ilaa ay ka dhacdo intaa waa taagnaan kara oo ku jiri karaa oo suurat alacraaf ayuu ku tukaday nabiga aleyh isalaatu wasalaam maqrib marka waa suwar bay kamid tahay dheer bay kamid tahay bilow a marka ibtidihii baa la diidaya markaa salaada aad bilaabayso intaas ha kadib dhigin xili intaa kadib dhigin laakiin haddii la guda galo waad dheereen kartaa abubakr radia allahu canhu baa salaad tukaday subax markaasaa wuxuu ka baxay waktigii qoraxda soo dhowda qoraxdii baa kugu soo bixi gaartay bu yaa lagu yidhi markaasuu wuxuu yidhi haddii ugu soo baxdana imayna hesheen inaan ahay kaafil cibaado ma ku jiri hadii ugu soo baxda maxaa dhiba marka adoo salaada kujira hadday waqtiga ku baxda dhib male saasuu ka wadaa falahu istidaamatuha ilaa kaybuubati shafaqi laxmari midabka axmarka ilaw ka dhaco waalcishaau cishihii ayaa iyada kamid a ah waajibaadkii ama maktuubaadkii wa awalu cishaa awalkiisu kaybuubati shafaqi laxmari midabka axmarka ah dhicitaankiisa awal wakti u ah shafaqa axmarka ah qaar ba waxay maya axmarka ma ahe bayaalka ha gaaro ah, bayaadka leanna waxaa jirta shafaqu laxmar wa abyad wadilaam lleil saddexdaas san isku haya shafaqa axmarka cawaweerti weeye kadib markuu saa u dhaco intaan mugdiga habeenka la gaarin cadiin baa meesha isku gudbaaya haw cadiina marka wa aakhiru lfajri saadiqi wa aakhiruhu aakhiru lcishaai cishaha waktigiisa aakhirkaana alfajru saadiq fajrka saadiqa markuu dhasha wey fajrka saadiqa salaada subx lagu tukan jiray inta cishaha waktigiisa waa jooga baaqi wey laakiin waktigaa isagaa waqtulfadiila ma aha waqtulkhtiyaar waay laakiin idaa madaa hadduu tago huluthuleyli habeenka huludkiisa hadduu tago kharaja waa baxay waqtulikhtiyaar wixii ka horreeya waqtulfadiilihii inta ka dambaysa waqtulikhtiyaarkii thuluthuleyl hadii la gaaro waa tegey waqtuljawaaskii iyo waqtudaruuradii iyo wa baqiya waxaa haray aljawaas waqtuljawaski baa marka baaqi noqday xadiidkii nabiga aleyh isalaatu wasalaam uu dhihi jiray ilaa thuluthuleyl ilaa thuluthuleyl ah, yaan dib dhigi lahaa uu dhihi jir walwaqtu maa baynaha inahu lawaqtuha lowlaa an ashuqa calaa ummati waktiga waa ka haddaana ka baqayn umadda inaan dhibo riwaayo kalena nisfuleil baa soo aroortay nisfuleil iyo thuluthuleil baa laga hadlayaa naam wa subxu subxi ayaa ayadana maktuubaadka kamid a ah. wa awaluhu waqtiga awalka subxa ugu horeeya alfajru saadiq duluucu fajri saadiq wey fajirka saadiqa ee runta ah saadiq waxaa loogu magacaabay mid kaadibaa jira oo intuad marka hor u malayso inuu waagi beriyey haddana baaba-aya intuu saa u dheeraado kor u kaco ayuu haddana dib u noqonaya kadarabi sarxaan buu nabiga ku tilmaamay sala allahu aleh wasalam bahasha yeyda layihah seenteedoo kale usaa u taaganya midkan laakiin waxaa la yidhaahdaa waxaa weeya muntashir fi lufuq faafaya mar walba oo si joogtan uu sii waasac noqonaya wa awaluhu lfajru saadiq wey wa akhiruhu aakhiru subxi subaxa aakhirkiisa waqtigiisu ilaa tuluuci shams ilaa qoraxda kasoo baxda weeyaan laakin in la gaarsiiye maaha lakin idaa asfara hadduu isfiraar gaaro qoraxda ma soo bixin lakin waagii baa cadaaday isfiraarka waa cadaad kharaja waqtu likhtiyaar oo baxayba jumhuurtaas ilada axnaaftuna waxayba leeyihiinba awal waqtiga ba waqtulisfiraarka ah xanafiyada waqtulisfiraarkaasa awal waqtiga jamhuur waxay leeyihin hadduu isfiraar gaaro waagi u caddaado ood meel walba ka arki karto qoraxda weligii soo bixin be waqtulikhtiyaarki waa tegey waqtulfadiilihina awal waqti buu ahaa inta udhexaysa waqtulikhtiyaar wa baqiya aljawaas ilaa duluuci shamsi waqtuljawaas baa marka soo haray waqti iska banaan ilaa duluuci shamsi ah, qoraxda ilahay ka soo baxdo waqti baa ku jirtaa walafdalu sida afdalkaa an yusaliya waa inuu tukada qofku awalal waqti waqtiga awalkiisa inuu tukada afdala maxaa yeelay cumuumu nusuustii nagu amraysay inaan dadaalo khayr ku dadaalo fastabiqu lkhayraat bay soo geli awal wakti hadaad tukato istabiqu lkhayraat baad ku camalfashay a wasaabiquu iyo wasaaricuu saabiquu iyo wax o dhan way soo wada gelayaan tanaafuskii las amray xadiidka aan sheeganayna asagana in kastoo awal wakti aada daciif yahay walafdal an yusali awal waqti wayaxsulu wuxuu awal waqti ku heli qofka awal waqti haddi marka laleeyahay de wakti awelkiisii iyo diyaargarow baa jira mota diyaargarow haddaad ku jirta ka waran awal waktiba kaa tegay maya haddaad waktiga awelkiisaba aad diyaargarow bilowdo dee markaad bogtaba aad salaadi gasho salaada awelkeeda baa tukatay wayaxsulu wuxuu qofka ku helayaa fadiilada uu lagu helo awal waktiga wuxuu ku heli bian yashtagila inuu ku mashquulo dhex galo awala dukhuulihi waktigii markuu salaada waktigeeda uu galo u horeeyaba bil asbaabi asbaabtii salaada iyo shuruudeedii waa inuu mashquul ku noqdo ka dahaaratin dahara qaadashadii weysadii sijadii wixii bu guda galay wa sadri cawratin cawrada asturkeedii wa aadaanin aadaanki salaada loo aadaamayey wa iqaamatin aqimkii intaas waa inuu ku mashquulo uma yusali uu tukado qofka asaga waxaa la dhihi awal waqti buu tukaday baa la dhahaya leanna wuxuu mashquul ku ahaa un shuruudeedii iyo wasaaisheedii wayustathnaa waxaa lasoo reebaa haddii la yihi awal waqti baa afdala waxyaala mustanayaada salaadii duhur buu ka reebaya wayustathnaa waxaa laga soo reebi oo awal waqtiga uuna fadli badnayn aduhru duhurkii fayasunu fayusanu waxaa la sunneeyaa alibraadu biha in la qaboojiyo salaadii duhur waktigeedii awalkaha fii shiddati alxari kuleelka daran bibeledin xaarin beled kulul aad joogto xijaaj oo kale liman qof baa weliba loo sunneeyaa inuu salaada dib u dhigto yamdii tegaya ilaa jamaacatin jamaaca xaggeed aadaya bicidatin ka fog walaysa uunan u ahaanina fii ariiqi wadadiisa uu masaajidka kusii qaadayo kinun wax uu harsado yudilu hariya kinun yani hadh yudilu hareeya kening waxaa wey meelaha roobka laga galo ama qoraxdii hooska qoraxda laga galo ayaa kening la yihahda yani meel uu harsado iyo derbi haya iyo geeda iyo waxyaala nocaas oo kalea fa yuakhiru shaksu qofkii waa dibdhigaaya marka salaadii xataa yasiira lilxiitaan ilaa ay derbiyaha iyo jidaarada ay u ahaadaan dhilun hoos yudilu hariya marka inta qeyd ee lagu qeyday waa goorma marka duhurka in dib loo dhiga ay sunno tahay waa goorma oo awal waktigii fadliga badnaa laga soo reebayo xilligaas waa goorma horta waa ina qoraxda kulusha oo kuleel daran oo wadamada qaarkood aada u kulul oo kale ah laba qofka salaada loo dibdhigaayo ee laleeyahay jamaacadaha noo imaata laleeyahy waa qof jamaaco u socda meel fogna ka imaanayo lakin dadku haddii masaajidka ka dhow yihiin oo meel fog bayna ka imaanayn kuma jirto qof meel fog ka imaanaya soo socda dadkii meel fog bay oo masaajidka oga imaadaan ha loo kaadiyaa laleeyahy saddex qofkaa soo socda wuxuu harsado waa inaysan jirin dallad iyo geedi iyo derbiye iskusoo qumiye iyo gaari iyo wax saas oo kalea fa yuakhiru marka qofka asagaa shaksu waa dib dhigayaa xataa yasira lilxidaani dilun yudiluhu ilaa uu jidaaradii iyo derbiyihii iyo geedihii iyo hoosaas ay ka yeeshaan fa in fuqida haddii la waayo shardun shardi baa la waayey oo min dalika arrinkaa kamid a shardi wuxuu ka wada quyuudi hadda soo sheegaynay shuruudii mid kamidaa la waayey nudiba tacjiilu baa la suneeyaa asalkii baa ilan sidaasoo cibaadada iyo khayrka lagu dadaalo waxay ku qabsan doonaa lama oga waa ku qabsan doonaa lama oga lanna uu qofka isagoo waktigii galay hadduu salaadii tukan waayo ah, oo waxqabsadaan waa loo qabsan karaa waa loo qabsan karaa naam marka waa inuu hadduu xataa xilligaas waasho ama gabadha caadada ay ku dhacdo xilligaas salaadii waktigeeda asagoo tukan kara awel wakti uu qadeynaya arki doonaa eh. fain fuqida shardun haddii shard la waayo min dalika arrinkaas shuruudda kamid a shuruudda waa midkaas oo qorax kulul iyo meel baciid ka imaanayo masaajid uso waxa wey nudiba waxaa la sunaya shuruudda waa tacjiilu in salaada awelkeeda laga tukado walow waqaca hadduu dhaco fi lwaqti waktigii gudihiisi duuna ragcatin a salaadii qofka uu dukanayo salaadiisi waxay dhacday duuna ragcatin filwakti lwaqti waktigay dhacday salaaddu uu galayay xilli waktigii ay joogto duhurkii casarkii salaadii waktigoodi ay joogaan buu salaadii galay marka salaadiisi waxay dhacday inteeda badan fi lwaqti waktiga gudihiisi walow waqaca salaadiisi filwakti hadday dhacdo oo uu ku dhex tukado waktiga gudihiisi duuna ragcatin ha ragca mooyeene hal ragcad baa ka baxsan waktigii saddex ragcadood duhurkii markuu tukaday ragcaddii afaraad waktigii duhurka waa tegey ah, laba ragcadood markuu maqribka tukaday waktigii sadea ragcaddii saddexaad cishay la gashay saasuu ka wadaa walow waqaca fi lwaqti duuna ragcati hal ragcad mooye intii kale waktigeedu ku tukado walbaaqi a ah, intii kale ee baaqi walbaaqi khaarijatun ay ka baxsantah walbaaqi a ah, baaqigiina khaarija ay ka baxsantah khaarijulwakti ay tahay wakti ka baxsan fakuluhaa salaada noocaasa inteeda badan fakuluhaa qadaan ow rakcatun fa akhara wlbaaqi khaarij zardaberiyaa malanaya walow waqaca fi lwaqti ya muxuu noqonaya mm. mm-hmm. walow waqaca fi lwaqti duna rakcatin ragcad wax ka yar aan ku saxay walow waqaca hadduu dhaco salaadiisi fi lwaqti waqtiga hadduu dhaco maxaa dhacay waktiga duuna ragcatin baa dhacay wax ragcad ka yar ayaa waktiga galay dhacayba ragcad wax ka yar muxuu yahay ya sujuuddii iyo mathalan rukuucdii iyo sujuuddii iyo taxiyaadkii iyo intaas wasa kasoo gaaray waa saas macnaha middan soo socotay waxaan isku khalday walow waqaca hadduu dhaco fi lwaqti waktiga gudihiisa waxaa dhacay duuna ragcatin ragcad wax ka yar duuna ti istinaheed maaha waa tii taqliilkeed wey duuna ragcatin ragcad wax ka yar ayaa waktigii salaada waktigeedii soo gaadhay walbaaqi hadii intii kale kasoo hadhee faraha badneedna xaggey dhacday khaarijuhu khaarijulwakti bay dhaceen waxaa salaadii ba kasoo gaadhay ataxiyaad bes waa duuna ragca soo ma intii kalena waxay dhacday khaarijulwakti bay dhacday fa kulluhaa salaadaasoo idilba kolba haddii ragcad ka hooseysa wixi ad kasoo gaadhay waktiga qadaaun qadawi inta kale salaado dhan waa wada qada ayo dhan waa la salaacinaya ragcad ka yarba haddaa kasoo gaadhay waktigii aw mase ragcatun ragcad buu kasoo gaadhay iyo fa akharu ka badan waktigii wuxuu soo gaaray ragcad ba ka soo gaaray ka badan walbaaqi ragcadda mooyaan inta kale baaqiga ahna khaariju khaarijahu khaarij lwakti wey haye fa kulluhaa salaadaa dhammaanteed adown ado wey man adraka xadiidkii buu daliishanaya man adraka rakcatan min asalaati faqad adraka salaat ninkii salaada ragcad ka soo gaara salaadda waa soo haleelay muxuu soo haleelay adaan bu usoo haleelay adaa'an ayuu usoo haleelay maxaa laga fahmay marka manduuq waa sidaas mafhuumka muxuu yahay adraka duna ragcatin lam yudriki wakti salaad ma soo haleelin saasay noqonaysaa duna ragcaddu soo gaadho salaadda waktigeeda ma soo haleelin mhm. laakin xadiidka man adrakada macaani fara badan buu leeyahay idraagga marka laga hadlaayo man adraka ragcata min asalaati ah, adraka alkaafiru fii wakti islaamihi markuu soo islaamay wuxuu soo gaaray ragca buu ka soo gaaray salaadii faqad adraka salaam salaada waa soo gaaray laga rabaa adrakat alxaa'id fi duhri xaa'id haweeney xaa'idka qabtay duhrigeedii waxay soo gaadhay salaadda waxay ka gaadhay xilli hal ragcada ka gaadhay faqad adraka soo gaadhay majnuunkii waa laa wuxuu miirsaday oo ifaaqa kusoo noqotay salaaddii hal waqti hal ragcad ka hadhay faqad adraka ah. waxaasoo dhan sabigii yaraa wuxuu qaan gaadhay salaaddii waqtigeeda hal ragcad ka hadhay faqad adraka culummadu marka intaba way ku fasiraan intaba way ku fasiraan hada midda waktiga aan ku noqon aan fiirin hadda adiba ugu laabana walow waqaca hadduu dhaco fi waktigii gudihiisii salaadiisii waxaa dhacay duuna ragcatin ragcad wax ka yar ayaa filwaqti dhacday walbaaqii intii ka soo hadhay salaaddii faraha badneedna khaarijahu waktiga ka baxsan tahay fa kulluhaa salaadaa dhammaanteed duuna ragcadii waxba ku tarmaysa iyadoo lasoo jiidanaya duuna ragcadii waa lasoo jiidi fa kulluhaa dhammaanteed qadaun qado wey leanna intii badneed khaarij lwaqti bay dhaceen aqlabka la raa intana aw ragcatun ragcad buu kasoo gaaray watigii oo waqtigiisa dhacday fa iyo ka badan walbaaqi inta kale kasoo hadhay ragcaddaas ama ka badnaan khaarijuhu waa ka baxsanta wati khaarijulwaqti wey fa kulluhaa salaadaas oo dhan kodaad ragcadba kasoo gaadhay waqtigeedii adaaun ada weeye qada maaha laakin yaxrumu waxaa xaaraana tacamudu taakhiiri dibdhig inuu u qasto oo u kaso oril waqti waqtiga ka dibdhigo waqtiga waqtilfadiiladaha ama waqtiyaarkii xataa yaqaca bacduha khaarij lwaqti ilaa halka laga gaarsiiyo oo salaada qaar kamidaba ah uu waqtiga khaarijkiisa dhaco halkaa inaad gaarsiiso arrintaa arrin saxa ma aha daruura haddiisan jirin wax daruura haddiisan jirin nacam wayaxrumu waxaa xaaraan lakin yaxrumu tacamudu taakhiiri can lwaqti xataa yaqaca bacduhaa kharij lwaqti waqtiga khaarijkiisa waman jahila dukuula lwaqti waqtiga gelitaankiisa qofkii jaahil ka noqda garanba ba waayeba waqtigii uu garan waayey daruuro wax saas oo kale ama qofka maba yaqaano zawaalkii wax ma kala yaqaano fa akhbarahu waxaa u sheegay hiqatun qof lagu kalsoon yahay can mushaahadatin arag buuna ka wariyey yuu oga sheegay wuxuu yih anaa arkay waktiga waa sidaas ayuu yihi mushaahada ma aha isaga laftigiisa ijtihaadaad ma ahee ah, mushaahada iyo yaqiin ayaan uhubaa buu yihi anaa arkay waktigii salaada waa la gaaray wajaba qabuuluhu qofka asagee loo sheegay inuu aqbalo qofkaasi thiqada warkiisa waajib bay ku tahay a ah, qofkaa thiqada lakin qof ijtihaada ma ahee waa qof yaqiin uhuba oo arkay waktigii inuu maaratay galay aw mase can ijtihaadin buu oga waramay qof baa u warramay qof kale wuxuu yihi waktigii ma la gaari waxaan u malaynayaa iyo ijtihaadaad iyo halka markay noqoto saasay noqotaa iyo waxaanu la imaanay digaag raaciyey ow can ijtihaadin ijtihaad buu oga warramay falaa ma qaadanayo a ijtihaad ijtihaad kama weyna adigaba ijtihaad qof kale ijtihaadka qaadanine adiguba ijtihaad hadday qofkan una kuguba dhaabin isaga waktiga uunan hubin ijtihaadaad iyo camaaraad iyo calaamo iyo wax saas kale uu isticmaalayo adiguba intaad ijtihaado ijtihaadkaada marka adiga ku camalfalo ku dhaqan maslada kole hadii ijtihaad gaadho laskuma laskuma dayanayo oo qofkiina qof maarata geri kara ijtihaadki uu yahay oo awoodule inuu ijtihaado uu yahay marka laga hadla waa saas waa inuu ijtihaad saaxibu ijtihaad yahay marka hadduu ijtihaad ba una lahayn eh, qofkii maaragtay eh, caajiskaha iyo ah, indhoolihii iyo waa soo socdaan fa akbaruu waxaa u warramay waa u can mushaahirati ma ugu warramay cayaana waan arkay bui anaa og ama wajaba qabuuluhu baa ku waajiba oo mase can ijtihaadin buu oga warramay mushaahado iyo aragani ma hayee laakiin ijtihaadkayga wuxuu i tusay waqtiga inuu gaaray buu yidhi falaa ee falaa yaqbal ma aqbalayo ma aqbalayo maxaa yeelay ijtihaadka adun hadduu yahay ana waan ijtihaadi aniga meesha ila qumanaata ku tukanaya waa haddii maalan qibladii oo laisku khilaafo kale qibladii haddi laisku khilaafo ani xaggan ila tahay ani xaggan iga tahay qofkan asaga ijtihaadkiisa ma raacaysid adiga taaba meeshay kula tahay baad utukan meeshay utahay ee kula tahay ayaad utukanaysaa falilacmaa midkii indhoolahaase awilbasiirilcaajizi kii indhaha lahaa indhaha qabay ee laakiin caajiskahaa canil ijtihaad ka cajizay ijtihaadba aan awood ulahayn labadoodaba taqliiduhuba korkooda inay taqliidiyaan taqliidmujtahid taqliiduhu taqliidulmujtahid baa waajib ku ah lalqaadiri calayhise maya kii karay ee awood u lahaa inuu ijtihaadose ma taqliidinayo marka goormaa qofka wax taqliidin oo qofkii ijtihaadkiisa qaadan ijtihaadkiisa qofka gormaad qaadani qofka hadduu acmo ya indho leeyahay oo indhoolaha waqtiba aan garanayn oo arkayn ama ma indhagu qabaaye ijtihaadkii baa yuunan tabarba uhaynin ma yaqaano cindahu ah, aalat ijtihaad ma haysto see la yeelaya qofka mujtahidka u ijtihaaday ayuu taqliidina ku raacaya ku dayanaya lal qaadiriisa maya midkii karay caleyhi cala lijtihaadi kii ijtihaadka karay inuu maaragtay taqliid la imaado oo qof mujtahid oo kale uu ku daydo lama ogolata ayada wayajuusu waxaa banaan ictimaadu muadinin waxyaalaha ijtihaadaadka keenaaya ee ama amaaraadka ama calaamooyinka waktiga inuu gala lagu garanayo kana kamid a yajuusu marka waxaa banaan ictimaadu muadinin hiqa qof mu muadina oo lagu kalsoon yahay in la ictimaadoo la cuskado caarifin waktiga yaqaana hebel sooma wax aadaama haa hebel kamana hormara kamana dib dhaco waktigu ilaaliyaa waktigu juungeeyaa dhowraa waa fiiriyaa saacad jajabanoo ama maaratay hallaysanoo kolla hormari kolla dibmari iskama iskagama dheganaadeen muadiniinta qaar saabu cirka u fiirina saacadda ku taala masaajidka fakog ugunboodi hataa inay hallowday maanta oo isbeddel ku dhacay ma fiirinayo in hallowday mar baa adoo moodaa inay ficneed iyadoo hallowsana ad arki marka inaad ufiirsataa la rabaa cirka la fiiriyo oo qoraxdii la fiiriyo dhicitaanka la fiiriyo wixii dee aad ku darsanayso saacad mujarab ah oo ayadana la ogaaday inaynan kala hormarin oynan kadib dhicin la ogyahay oo kale taasna ayada markaas dhibaato male saacada qaar baa mujaraba ah oo la ogyahy hadda midan oo maxay dhahaan t ay d jireen big ban may jirin ya ya bigbigle ma ahe mid soo maarata b b c da la socota ya big ben sooma a saacadaha qaarkood wadamada qaar eh, eh, wadamo badan ba arkeysaa oo saacado ay ku dhex yaalaan toonka iyo isbedeleynin oo aada loo ixkaam lagu sameyey si fiican loo sugay saacadaha qaarkood waa mujarab waay laakiin saacadaha qaar haddii mar iska hormari mar dibdhici mar eh, gacanta kaaga dhici ood iska hormarini marka waxyaala la ictimaadi karo yaa iska fi wayajuusu waxaa banaan ictimaadu muadinin hiqatin caarifin lagu kalsoon horta dayaanadiisa waa lagu kalsoon yahay qof lacaab oo salaada ku kuciyaaro waqtigeeda oo mutasaahila ma aha waa qof mawfuuqa lagu kalsoon yahay aarif waktir waa yaqaanaa kaflat saalixiin inuu kudhacda laga yaaba qofka hadduu aqoon ba lahayn oo iska umuuxay fiqanimadiisa waxba kuu tari mayso caarif waa inuu aqoon leeyahy wadiikin diig baa iyadana mujarabin digaag mujaraba baalka digaagga ah isaguna waa qaarkood baa mujaraba mid waxaa jira intuu ku dhaco sahwi ku dhaco ay kaga iskaga halaabi oo ah, qayladu bilaabaa toosa ay ku gaari wakti kasta marka midka mujarabkaa la rabaa wadiikin diigaasoo mujarabin mujaraba waxaa la yihi saciid bnu jubayr sayid taabiciin ayaa digaag baa habeen xilligiisa xilli ahayn bu iska dhawaaqay markaasuu wuxuu yihi war sawdka allah ka gooye mxuule muxuu saawiye u habaaray cawnihi baa kala go-ayba wa diikin mujarabin diig mujaraba oo asaana la tajribeeyey oo la ogaaday oo si fiican loo imtixaamay fa in faqada lacma indhoolihii hadduu waayo faqad alacmaa wuxuu waayey maanta indhoolihii taqliidka la rabay inuu qof taqliidsado oo war salaada ku hayay wuxuu waayey awilbasiiru basiirkii caajiskaa weeyaane mukhbiran qof u warama ayay waayeen wax wax u sheegay waayeenba oo waqti u sheego ijtihada waa ijtihaadayaa biwirdi mu ku ijtihaaday wanaxwihi marka ijtihaadaad buu la imaan wirdig wardigiisii u wardin jiray iyo juskii u akrisan jiray iyo xilliga xilliyihii u dhamayn jiray xisibkiisii qur-aanka u dhamayn jiray xiliyahaasu kuqiyaasanaya ah. iyo wanaxwi wax lamida ayaalo ah. badan ijtihaadaad dabeel soo dhaban jirtay xilligaas kale iyo shimbiro xilligaas kale buubi jiray oo geedka aroortii adaanka hore kacaan iyo didaan salaada kusoo dhowda waxyaalahaasu marka waa naxwi waxaasu iska ictimaadi oo eh, inuu iska iska tukado iska tukadaa la diidan yahay waa inuu inta tabartiisa wax isku dayo ah. wa in walow amkanahumaa ah, wardigaas isticmaalaya way ijtihaadayaan midkii indhoolaha iyo basiirkii aan wax u sheega waayo wa iska ijtihaadi wa in amkanahumaa haba u suuro geliyo alyaqiinu yaqiinta bisabri sabr maarata bisababi sabri yaqiinta haba u suura gasho sabr ay sabraan haddii xataa intay sugaan sugaan aakhir waqti iyo balaas laga yaabo ama siyaalo kale laakiin awal waqti u dhaafaayo wax u sheega markaa ma hayaan waa iska ijtihaadayaan fa in taxayaraa haddaysa wareeraan ijtihaadkii laftirkiisaba ka khaldamay wirdi iyo wax uu samaysan iyo wuxuu garanayo darsi la akrin jiray iyo mudaalacad uu samayn jiray iyo waxyaalaha noocaas oo kalea fain taxayaraa dhar uu tali jiray oo fara badanoo markuu bogo salaada waqtigeeda isku soo beegmi jireen fain taxayaraa hadday wareeraan sabaraa way sabrayaan way sugayaan yani xataa yadunnaa ilaa ay mala ka helaan ilaa mala ay ka helaan ilahay waqtiga hadda waa gaaray way u kaadinayaan fain sallayaa hadday tukadaan bila ijtihaadin ijtihaad la-aan bu iska tukaday ah, wax u sheegay muu helin isaga muuna ijtihaadin ma sugin ilaa wakti dani uu ka helo male uu ka helo waa iska tukaday acaadaa way soo celinayaan basiirkii acmihiin indhoolaha laga hadlaye waa in asaabaa walow asaabaa waktigaba ha asiibaare liannahu salaada shaki laguma tukan karo waktigeeda shaki inaad yaqiin hesho iyo qalabatu dhanni inaad hesho ijtihaada in baa lagu tukan karaa wa in madaa hadduu tago min awali lwaqti waktiga awalkiisii maa yumkinu fihi salaat in madaa min awali wakti salaada salaad walba awalkeeda waa soo maray salaad walba awalkeeda waa soo sheegnay in madaa hadduu tago min awali lwakti waktiga awalkiisi maa qadar baa tegay yumkinu fiihi salaatu salaadu ay u suuroobayso qofka in salaad laga tukado oo intuu diyaargarowgii iyo satrulcawrihi dahaaradii wixii o dhan soo dhamay uu salaad ka tukado hadduu waktigii salaada ka tago waktigii salaada hadduu soo baro fa junna deena la waalo qofkii iska kaa awal waktigi muna tukanin in laga tukado oo shuruudihii w laga dhamaystir laga tukado markay ka hadhay muna tukanina waa iska sii joogay markaasuu waashay fajuna aw xaadad gabadhi baa xayshay waktiga awalkiisi bayna tukanin haweenku salaada aad bay u dibligaan markiis raggu uu soo baxo salaadaha masaajida laga soo dareero kadib baad arkaysaa ayagoo tukana weysaysanaya khatar bayna ugu sugan yihiin in salaada ayada ah ay wax kaga soo dariyo oo caadadii iyo wax ku dhacdaa dhici karta marka aw xaalad way xayshay ayadoo wakti ay ka tukato uu soo soo maray wakti salaadii ay ka tukato ayadoo soo maray waktigii wajaba alqadaa qadaa qolada kuwaajibaysa marka laleeyahay marka salaaddii haween haweenada aadada qabta salaada ma qadaynaysa lagu leeyahay waa hadde salaaddii ay waktigiisa ilaalisay ee awal laakiin awal waktigii iyo diyaargaroowi hadde intii marka horeba ay ka gaabisay xayd iyo caadada ku dhacdo salaadaa way qadeen salaada way qadaynaysaa qaarkood waxay leeyihin midda lagu midda lagu jamciyana way qadeen midda lagu jamciyana way qadeen mathalan duhur bay ahayd duhur ayay ahayd salaadii ay caadada ku dhacday casarkina way qadeynaysaa leanna duhurka iyo casarka waa la isku jamciyaa ah, maqrib ba ahaa sooma ahaa cishaana way soo celin maqrib cishe ah, wajaba alqadaau wamataa faatat ilmaktuubatu salaaddii faradkeeda la farad yeelay markay tagto bicudurin cudurdaar ay ku tagto salaaddii way kaa tagto cudurdaar cudurdaarka maxaa kamid ahaa alnisyaanu wاnnawmu ah, walikraahu ya wاljunuun faatat ilmaktuubatu bicudrin bay ku tagtay junuunka ma soo celinaayo ka bax ka bixi hurdadii baa soo maray waxaa soo maray nisyaankii halmaankii baa soo maray bicudrin bay oga tagtay nudiba waxaa loo sunneeyaa alfawru inuu ku dhaqsado filqadaai qadihi waa sunno inuu qadihii si dhaqso ah markii cudurdaarka u ka tagaba uu la imaado sunnay ku tahay waajibku maaha wa in faatad haddayse ka tagto biqayri cudri cudurla-aan bay salaadda oga tagtay asagaa tasaahulay waktigii baa ka tegay cudurdaar aan bay salaada oga tagtay wajaba alfawru baa waajiba marka uu saas uu inuu markaaba soo celiyo salaada qadeeyo ayaa waajib ku ah. ah waajib fawri fawran bay waajib ugu tahay wuxuu kala qaadaya qofka bacduurkaha ah, cudurdaar dartiis salaada oga tagtay iyo qofka cudurdaar aan lahayn kii cudurdaar oga tagtay waa iska sunna wax ku qabsan ma ogide salaada qada si fawrana laakiin midkii marka horeba kas oga tegay waxaa weye yajibu calayhi alqadaau fawran meeshaan halka thamaratu khilaafka thamaratu lkhilaafka qolada qolada kole qofkan maaragtay eh, salaada ka tegey qofka salaada ka tegey eh, tasaahulka ooga tegey iyo tahaawunka waa gaaloobay iyo ma gaaloobin waxyaalaha hamarada ee khilaafka ku jirta waxaa kamid ah qolada le waa gaaloobay hadduu soo islaamo ile waa gaaloobay salaad buu ku gaaloobay salaaddii bu dib u tukaday waa soo islaamay salaadihii u ka tegay hore maqadeyn mise ma qadeynayo isku haya gaal hadda soo islaamo wey ma qadeynayo iyoma waa qadaynaya qoladan markaa gaalba ma ahana kan waxay leeyihin wajaba alfawru inuu qadaya waajib ku ah wasawmu sawmkii ka salaati waa sida salaada oo kale sida salaadii oo kale weeyaan oo isagana kas haddii looga tegayna qadihiisa fawran waa ilaa la imaad markaad ramadaanku dhamaadaba haddii maarata cudurdaari ay aheedna sunno wey inaad si dhaqsaa usoo ceshato oo u qadayso ah, ka salaati wey wa yaxrumu Ah, meeshan waxaa i qoran wataraakiihi liramaضaan alqaabili waa khalad wayaxrumu sooma qoro waxaa xaaraana taraakiihi in dib loo dhiga se soomkii soomkii asaga ahaa xataa sunada qolada laleeyahay inay dib u dhigaan oo iska kaadiyaan oo sugaan liramaضaan alqaabili ilaa ramadaanka kale laga gaaro marka ayaga xaaraan weeyaan an waktigii mudayiq buu noqday waktigii waa tegey salaad kale soon kale waktigiis baa la gaaro ayad marka dib usii dhacaysaa marka in dib u dhigto ma laakiin wax ilaa ramadaanka intaan la gaarin shacbaan waad gaarsiin kartaa sida caaisha radia allahu canha laga wariyey inay eh, soomka ay dib dhigi jireen ilaa qadiisa shacbaanka oo nabiga alay salaam uu tukan jiray intiisa badan xilligaasi markay oo salaadii soonkiina waajibkiisana uu soo dhawaaday haddii aan dib loo dhigi karin oo waajib mudayiqa uu noqday xilligaa markii la gaaray qadayn jireen inta horese waqti muwasac ay haystaan waajibka muwasaca iyo waajibka mudayiqaana ka mudayiqa la hormarin khidmadii rasuulka aleyh salaatu wasalaam iyo umuurihiisi iyo howlihiisi oo loo qumayo waa waajib marka warkasa loo baahan yahay laakiin soonkii wati dheer bu haysta dhowr bilood bu haystaa marka laakiin markuu gaaro xiligaas oo shacbaan la gaaro waxaa weeyaan waajibka ilahay baa la hormarinayaa saas darteed bay eh, la imaan jireen wayaxrumu waxaa xaaraana taraakiihi soonkii in dib loo dhigo liramadan alqaabil ilaa ramadaan alqaabil soonka ramadaan kale ilaa laga gaaro wayudamu waxaa dulsi ramadaan kale la gaaro waa inuu toobad ilahay u toobad keeno qadihiina marka sidii baa loogu leeyahy wayundabu waxaa la sunneeyaa tartiibu lfawaa'iti salaadihii kaa tegey mathalan duhur iyo casr iyo maqrib yaa ka tegey qofkii cishihii buu rabaa inuu wixii qadeeyo ama shan ragcadoodba shan salaadood ba ka tagtay inuu qadeeyuu rabaa see loo yeelaya tartiib siay u kala horreeyeen subaxii kasoo bilow duhurkii ku xujisii casarkii maqribkii cishii saa saasa u qadaynaysaa wayundabu waxaa la sunneeyaa tartiibulfawaa'iti salaadihii tegey in la tartiibiyo sidii zaman aan u kala horreeyeen wa taqdiimuhaa deena la hormariyo salaadahaas tegayee hore maxaa laga hormarin cala alxaadirati baa laga hormarinaya salaada xaadira xilligii duhurkii oo la gaaray baa waxaad xasuusatay in salaadii subax ee saaka aadan tukaninba ama inaad casarkii iyo subxi duhurkii iyo casarkii duhurkii iyo subxi iyo duhurkii inaadan tukanin baa waxaad xasuusatay casarkii baa xasuusatay inaad qalisaa rabtaa casarka waqtigiisaa la gaaray tan xaadirada waqtigeeda jooga maa tukani mise kuwii hore siduu kale horeeya maasubaxi soo tukan oo duhurka soo tukan oo casarkii waqtigiisi markaa haddana aad tukanaysaa sidan dambe weeyaan oo salaadihii si u kale horreeyan baa loo tukanaya middan xaadirada ma tukanaysid inuu waktigeedaba uu yaryahay ina ka baxda aad ka baxday mooyeene wayundabu tartiibu lfawaa'iti wa taqdiimuha cala alxaadirati laga hormariy middan xaadirada waxaa laga hormarin fawaa'iddi baa laga hormarin taqdiimuhaa taqdiimu lfawaa'iti kuwii tegay baa la hormarin cala alxaadirati baa laga hormarinaya ilaa an yaksha inuu cabsada mooyeene fawaata alxaadirati midan watigeeda ujawa in watigeeda ayadana uu tagu ka baqay marka qabab isku sii badin maayo laba hadda la xalinayaae tan xaadiro watigeeda warkaa wa tukanaya haduu ka baqo watigi inu dhamaanayo wa in sharaca hadduu guda galo fii faa'itatin ya a yجب تقديم طاhr n laga fafaya ilaa tahray racsanta ilaa an yaksha fawat alxaadirati fa yajibu taqdiimuha marka haddii xaadiradiiba uu ka baqay inay tagto yajibu taqdiimuha iyada inu hormariya waajib ah sax wey wain sharaca hadduu guda galo fii faa'itatin fii salaatin faa'ita salaad faa'ita oo ka tagtay buu rabaa inuu qadeeyo waa guda galay oo salaadiibuu galay dhaanan asagoo u malaynayo sacat alwaqti ah, waqtigii inuu waasac yahay ayaa u muuqatay waqti ish ayo waqti waqti alxaadira dhaanan sacata alwaqti waqtigii inuu waasac yahay buu u maleynayay fabaana waxaa caddaatay diiqu inuu cariir yahay tii waktigeeda la joogo waqtigeeda inuu cariir yahay buu arkayba isagoo qaba ku dhex jira wajaba qadcuhaa faa'itadii uu tuganayey inuu gooyo oo ka baxa waajib ku ah muxuu samayn deena waa ficlu lxaadirati xaadiradiina uu sameeyo taa waktigeeda sii baxaya inuu ka daba gaaro intina ka tegin ah, wajaba qadcuhaa wa ficlu alxaadirati inuu sameeyo waajib ku ah waman calayhi faa'itatun qofkii lagu leeyahay korkiisa ay tahay salaad faa'ita ah oo ka tagtay fa wajada helay jamaacata alxaadirati salaaddii xaadiradaheed oo jamaacadoodii jamaacadeedii qaa'imatan ay taagan yihiin salaad jamaaca oo salaadii waktigeedi la joogo jamacad loo taagan yahay buu arkay ah, jamaacadan ood garanaysa fadliga ku jira sagaal faa'ita ah ayaan lagu lahaa faaito oo ka tagtay oo qadaa see see saxa wuxuu leey muddiba waxaa la suneeyaa taqdiimu lfaa'itati middaa qadaha ee tagtay inuu hormariyo si dhaqsaa munfaridan keligiis intuu halkaa ku tukado tuba kadib deenaya sharac uu guda galo filxaadirati mida xaadirka ee jamaacadeeda uu dareganaalka soo gaaro aule marka sida u adkeenayo fiiri midda faaitada tartiibka in la ilaaliyo waktiga ilahay bas u kala hormariyey waman nasiya qofkii halmaamaa salaatan salaad min alkhamsi shantii kamid u halmaamay shantii salaadood mid kamid halmaamay walam yacrif mana garanin caynaha caynteedii ma duhr buu ahaa waxaa ka tagtay ma casr buu ahaa ma maqrib buu ahaa salaadaa iga tagay meeqa salaad be lazimahu waxaa ku laazimaya an yusaliya alkhamsa an yusali alkhamsa shantiba inuu tukado shantiba ma duhur baa ka tagtay ma casr ma cisha ma subax buu kala garan waa inu salaad ka tagay waa ogyahay lakin miduu ka tago garan laaya shantiba waa tukanaya shantii salaadoodba wayamni wuxuuna niyooni bikullin mid kasta bikulli waaxidatin mid walbaba wuxuu u niyoon oo salaadaha kamid alfaaita buu niyoon mid walbaba wuxuu u niyoon midii ka tagtay inay tahay tabriyat lidima si dimadiisa u beri oo maaratay waba loogu raacanin ixtiyaadka iyo taxadarka unbuu um ka hadlayaa wallahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala nabina mxamed aska jumca maanta